بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد fariladu ficlu amarku labadan ficile kale wuxuu kaga duwan yahay waa dalab waa amar isagu labada ficile kale umeeka labada ficileda hore war bay ahayd wuu istaagay iyo wuu istaagayaa bay ahayd war bay ahayd kuwaas way warramaya wuu cunay iyo wuu cunayaa wuu baxay oo maadiya ah, iyo wuu baxaya oo mudaaric ah. niyadaadu sii ogaa inaad odhan doonto albaabka fur maya marka filmaadi ma dhihi waayahay isla markaad hadlayso albaabkana furaya biya oo hadalkaaga iftaxda iyo marbay wada dhacayaanba falka furidiisa miyuu kusii ogaa mise markaad hadasho horta adugueeda iftax ilbaaba tidhaahdo ee uu hadalkii maqlo ee uu fahmo kadib buu kacaya amarku waa goorma ma waktigii tegayba almaadi mise waa waktiga jooga xaadirka mise waa mustaqbalka hadalka kadib mustaqbal wey mustaqbal waxaa la idhaha markaad hadlaysa wixii ka dambeeya waa mustaqbal markaad hadlaysa wixii ka horreeyey waa maadi isla markaad hadlaysa wixii dhacayaana waa xaadir markaad hadlaysa kadib wixii la sameeyaana waa mustaqbal ficil amarka zamankiisu waa mustaqbal mustaqbal wey markaad hadasho kadib yaa la fuliyaa wixii aad amartay oo qofku ku dhaqaaqa falku wuxuu dhacayaa bacda yani zamani takallum bacda zamani takallum buu dhacaya marka ficiladiibuu saddexdaa u qaybinayaa wuxuu soo horreeyey wuxuu yihi taqsiim lficli ficilada qaybintoodii taqsiimku waa qaybintii biictibaari zamanihi marka la eego xagga zamanka marka la eego zamanka uu kutusaya ficiladu waxay u qaybsamaan ficil maadi kutusaya wax la sameeyey wakti hore iyo ficil mudaaric kutusaya wax la la samaynayo hadda fi lwaqti alxaadir ama mustaqbalka dhow iyo ficil amar kutusaya dalab lagaa dalbayo oo lagu farayo oo lagaa codsanayo inaad fal samayso bacda zamani takaluma mustaqbala hadalka kadib marka alficlu lmaadi ficil maadigii buu kusoo horeysay isagaa loogu horreysaya ficilada asala se u kala horeeyaan tartiibkani ma aha tartiib in laiska samaynayo markaynu kelmadda qaybinaynen ism iyo ficil iyo xarafka qaybinayn tartiibkaasi waa tartiib maqsuuda maqsuuda wey ujeedu leeyahy waa loogu talagalay in ismiga loogu horraysiiyo oo isagaa ugu horeeyo ficilka lagu xijisiiyo xarafkuna ugu dambeeyo saasay u tartiibsan yihin ficiladana marka la tartiibinayo ficil maadi baa laga bilaaba leanno asalka ficiladu waa isaga halkaasaa laga duula haysato waa inaad ficil maada haysato markaasaa mudaaric laga sameeyo amarkana waa sidaasoo kale horta waa in maadigaa lasoo maro mudaaric lasoo maro uu kasii dambeeya mudaaricu kasii dambeeya amarka tartiibkana waa tartiib loogu talkala midda kale xagga zamanka keebaa ugu horeeya horta oo hortaba dhacay oo waktigiisu horeeya soo ficil maadiga maaha waa in laga bilaabo alficlu almaadi ficilka maadiga alficlu almaadi waa meelaha insha allahu isku raacaa ficil iyo maadigaas ama labadaba albad wada gelinaysa ama labadaba ashaad kala gudinaysa wax udhexeeyaa ma jiraan mana alficlu lmaadi oo labadaba al wada leeyihi alficlu almaadi iyo inaad ka dayso o tirahdaa ficlun maadin darsigii labaad wuxuu ka hadlayay kelmadaha noo cooga in la sheego ajsaa jumla jumladan imka jara kalb laba jis bay leedahay jaraa waa inaad nooceega sheegto waxay tahay ismi iyo ficil iyo xaraf alkalbuna waa inaad nooceega sheegto alkalbu baan ku horeyna alkalbu ma ismi waa kelmadaasi mise waa ficil mise waa xaraf waa ismi ismi wey ma ismu insaan ba mise waa ismu xayawaan ismu nabaad ismu jamaal الكلب واسمه حيوان الرجل مثلا كورما الرجل ده كوسيسة اسمه إنسان الكتاب إنسان ما كتاب حيوان ما نبات ما در صوبها جيت صوبها ما من غير اسم جماد ولا تبكر الساعة اسم جماد البنت اسم نبات اسمه إنسان الدجاجة اسم حيوان ما اسماء ويبوث الكلب الرجل الكتاب الساعة البنت الدجاجة وبواس واسماء اسم وي waayahay ashu ma ajrumigaad insha allah ku qaadan doontaan ashu inay tahay calaama min calaamaat alism wax alla wixii alf iyo laam leh haddaad aragto waa ism waxaan ismi ahaynba gashaashu alkalbu inay ismi tahay waxa u daliila oo kutusaysa asha ah leanno ashaasi ficilada ma gasho jara aljara odhan maysa kataba alkataba ma jirto qaraa alqaraa ma jirto yaqra'u alyaqra'u ma jirto iqra aliqra ma jirto marka kuwaas waa ismi jara baanu noqday kelmadda labaad jara wuu heshiya waa in laga helaantay ficilka ma aha aqoontaaduun inaad u adeegsato iska tira waa ficil inaad daliil u haysata wey inay ficil ko waxaan odhanaya camal la sameeye ma tahay camal jari orodku wax la sameeye may adaa samayn karo ordi kara sooma waad ordi karta markaa markuu markaad oroddo maxaa la odhanaya jaraa baa la odhanaya markaad lugayse ad lug ku socotana waxaa la odhanaya masha mashaa soo ma waayahay jara jarigu waa camal la sameeye oo qof kastaan samayn kara aljari waa camal waa waa xada shardigii labaadna muxuu ahay ficilka in laga helaahay waa zaman la helo soo maa jaraa wuu orday zaman ma ku jiraa oo orodkaa zamankiisii mar la sheegay mise lama sheegin waa goorma zamankiisi waa maadi wati jaraa wuu orday xada weeye orodku zamanna wuu leeyahay almaadi waktigii tegay wuu orday marka jaraadaas ayuu socdaa jara waa ficil marka u horeyso xada iyo zaman buu leeyahay weliba waa maadi lianna wuxuu kutusayaa maxay fal la sameeyey fi zaman lmaadi marka jara waa ficil maadi waqafa wuu istaagay waa ficil maadi daaca wuu lumay waa ficil maadi daqat way garaacday waa ficil maadi jaat way timidday waa ficil maadi badat way dhashay ama beed bay dhashayna waa ficlu maad mar hadduu ficilku ficil noqdo marka horeyso xadad iyo zaman leey zamankiisuna uu yahay maa qabla alaan bixaadda ka horreeyey waa ficil maadi wey wuxuu ku daray oo labada sheekh ku daray calaamad ficil maadiga u gaara oo ficil maadigu u gasha oo maadiga ka socda mudaaricayo ficilada kale isku egyi ka socda saddexda tusaale uda jaat baadat alkaa maxaa ku jira ficilka ta baa la socota kuwa kale saddexda kale u ka daayana waynu ku dari karna jarat waqafat iyo daat tadaas calaamad bay u tahay ficil maadi ficil maadi kasta way geli kartaa waa la gelin karaa ficilka ay geli weydo maaha maadi ficilka soomaalia bal soo qaado qaama haddaad tidhahdo qaamat baad oranaysa jalasa jalasat dakala dakalat kharaja kharajat qaraa qaraat kataba katabat naama naamat fahima fahimat shariba sharibat xamsu maxay ka bilaabeen labada u horeeya ka bilaabeen nalcabu iyo namshi maxay ka bilaabeen nuun bay ka bilaabeen yanbaxu yantabiru yaabay ka bilaabeen taakulu tadbulu taabay ka bilaabeen aanaytu sideedii bay u tartiibsan tahay aad baa culummadu kutubta ay qorayaan uga fiirsan jireen waa hore oo tartiibka la ilaalin jiray wax walba meeshiisiina waa dhib sida u kala horeeya iyagoo aan culimmadu anaytu inoo sheegin anaytu leanna waxay diidayaan in darsiga badiya oo qofka waa in marka horeysa meel yar looga soo bilaabo mog meel hoose oo aan darsiga lagu ballaaro isagaa gaari doono tartiib tartiib waxana u doona iyagoo aan iyagoo anaytu ka sheekayn ayaa haddana sidii anaytu cashirkay ugu habaysanya hamsadii baa ugu horeysa anaytu aqsilu albasu nuun baa ku xigta anaytu soo ma nuunkii baa ku xiga nalcabiyo namshi anay iyo adaa ku xig yamdaxu iyo yatabihu alaytu maxaa ugu dambaysa markaas arkiyari ama silsheekha dane kutubta dhigaya miyaanu magaranaysaa maajrubi uu hadda u baahan yahay sheekh waa iska yaraan dhalinyar baan markii damba waxaa sameeyey duruustiisa aan aan dhigan jiray xaadiri jiray waan u fiirsaday sheekhii ogta duruustiisa kutub yani shuruux waaweyn oo aan xaraka lahayn oo sidaa iskugu wada hoos jirto sadar cusub iyo sadar eh, meeluu ka bilaabiyo waxba aan lahayn ayuu akriyay hal xaraf ma khal haddii uu xataa carabku kaga dhaco saxaya markaaba uu isdareemaya uu kusoo celinaya u saxaya ajrumi iyo dhigna uu leeyahay marka waxaa ku yidhi sheekh adigu ajrumi uma baahn ajrumi maaya alfiyana uma baahn kol haddii carabkaagiiba saliiqiya oo meelaad khaldaysa aanay jirin ya maxaad uga baantay soo intaa un maa naxwaha waxaa loo baranaya in hadalka lagu saxo mise qawaacidka in la sheeg loo loo baranaya qaacidada ficil mudaarica inaad akrido mise inaad mudaaricii fahantood isticmaalkiisii taqa toosinta carabka min awali mri ardayga la toosinay marka ugu horeysaba carabkaagu anaad waxriga ka ilaalinayso eed wax walba sidiisa u akrinayso waa waa arrin muhiima ah, mugta arrin muhiim carabkaagu saas ku barbaaraya haddaad meel walba iskaga dhifatood meel walba hal u yeeshood u aaba yeeli weydo laa tubaali halaaga kaa raaca dee waa uu kula soconaya maarata ilaa ilaa halka ugu dambaysa ayuu kula soconaya ficlu lmri wuxuu yihi almila ilcab bilkurati kubadda ku ciyaar ilcab bilkurati ficilkii laciba buu ka sameeyey laciba laciba u ciyaaray mudaariciisina muxuu ahaa yalcabu ama nalcabuda soo mara nalcabu bilkurati yalcabu dee afartii xaraf midkaa doontaad ku bilaabsa laciba mudaaricigu muxuu ahaa haddaan ku weydiiyo inta badan yaadaa seexo oo nam tamahal fi sayri socodka miyirso miyiru soco si degan u soco tamahal we laa tastacjil waqsid fi mashrik tamahal fi sayri aajid wanaaji madqa acaami ku sameeyey calalintaasay heshiisku halkaasu ka bilaabmaayo halkaa horta kusii jiray ajid wanaajid wa min ajaadadii way amarki wa ajaada ajid iljawaaba ajaada uu wanaajiyey si fiican buu qabtay ajid bay noqotay waayo ficlamarada halkan ku jira waa ilcab waa acim nadif nam tamahal ajid marka u horeysa waxaa la odhanayaa ficil ma yihiin mise maaha way fal bay kutusaya zaman marka labaadna waxaa la odhanayaa ficiladu way badan yihiin oo saddex nooce noocan yihiin oo ficlaamar baa la odhanaya liannahu dalab buu ku tusay dalab waxaa lagaa dalbayaa inaad falkaa samayso allacib inaad samaysaa lagaa dalbaya alicaam inaad samaysaa lagaa dalbaya altandiif nadiifin inaad samaysaa lagaa dalbaya annawm hurdaa lagaa dalbaya altamahul miirsi baa lagaa dalbaya alijaada wanaajin si fiican isagu socdo maaha sidaas